alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed wعalى aalihi وصaxbihi wslm uma ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu in sha allahu tacaala haddii ilaha idmo maanta waxaan bilaabi doonnaa daraasaad aan ugu talagalnay inaynu ruuxdeenna ku dhisno oo qofka muslimka ahi markuu goobaha waxbarashada iyo tacliinta iyo masaajidda yimaado waa qof muslim ah waxaase la doonayaa inuu noqdo muslimun multasimun qof muslim ah oo diintiisii haysta oo ku dhaqmaya inuu qofku noqdaa la rabaa marka inshaa allahu tacaalaa daraasaadkaasaynu koobkooban ayaynu akhrin doonnaa marba wixii ilaahay inoo fudaydiyo oo ku saabsan akhlaaqda aakhirada dhimashada waxyaaba qofka ruuxdiisa iyo dareenkiisa diineed dhisi kara waxaynu maanta ka bilaabi doonaa qodobkan ah taarikhu salaadka qodobkan taarikhu salaadka aynu ka bilaabi doonaa taariku salaadku ama qofka salaada ka tegey waxa uu yahay alle agtii wax aada u foolxun waxaa dhici karta qofku isagoo tacliintii baranaya oo aqoontii iyo daraasadii ku jira in uu haddana salaadii tukan waayo waxaa laga yaabaa tacliinta uu baranayo inayba diini tahay baa dhici karta malcaamad buu dhigtaa ama dugsi iskuul buu dhigtaa macad buu dhigtaa salaadaba inaanu tukan baa dhici karta ama waxaa dhici karta inuu salaadii wax fududba u haysto oo waktigeedii waktiga uu rabo uu tukanayo ayaa dhici karta culimada islaamka waxay isweydiiyaan taariku salaadku muslim baa mise waa gaal horta marka hore hordhaca hore muslim miyaa mise waa gaal laba qowl marka aan ka soo qaato aqwaashooda culimada waxay leeyiin qofka taariku salaadka ah ee salaada uga taga si kas ah oo haddii uu doono yaanuba diidin inay waajib tahay oo haba qirsanaado waa waajib wujuub sharci inay waajib tahay haddii uu sidaa yeelo oo salaadii uu ka tago qofkaasi kaafir buu noqonaya diinta islaamka waa ka baxaya wuxuu noqonayaa qof murtad can alislaam salaad islaamnimadii ka baxay saddex cishaa loo qabanayaa inuu toobad keeno saddexdaa cisho ku toobad keen hadduu toobad keeno falilaahi alxamdu hadduu toobad keeni waayo oo tukan waayo ridda ahaan baa loo dilayaa nin diinta ka noqday man badala diinahu faqtuluuhu buu nebigu yidhi nin diinta ka noqday oo kalea loo dilayaa haddii la dilo oo ridda ahaan loo dilo maydkiisa lama maydhayo lagu la kanfi maayo lagu tukan maayo xabaalaha muslimiinta lagu aasi maayo meel cidlaa inta loo faadhfaadho baa qarmuunkiisa iyo urtiisa ayaa lagu ridayaa halkaas haddii intuu nool yahay uu socdo uu kaa hor yimaado la salaami maayo hadduu ku salaamo bay leeyihiin salaanta laga qaadi maayo dembi dhaaf ilaahay loo weydiin maayo naxariis ilaahay loo weydiin maayo maalkiisa hadduu dhinto la dhaxli maayo isagu haddii cid qaraabadiisa dhimato dhaxli maayo heer adag adag ayay culimmadu gaadhsiiyeen maalkiisa baytulmaalka lagu darayaa bay leeyihin culimmada qaarna waxay leeyihiin sida jamhuurtu u badan tahay haddii uu salaada qofka kani waajibnimadeeda uu salaada diido salaada waajibnimadeedii buu diiday bimacnaa yani waa ogolyahay baan ujeedaa waajibnimadeedii ma diidin laakiin wahsi waa tukan doonaa waxbaa iga sidan ah allahay soo hanuuniyo wallaahi salaad la ma wacna waa caynkan waxaasuu qofku odhanaya hadduu sidaa wax liita ku meeraysanayo oo uu sidaa leeyahay saddex cishaa la leeyahay ku keen saddex cishaa laguu qabtay inaad toobad keentid oo waxaanaad ku meeraysanayso ka baxdid oo salaadii tukatid oo qof caadiya aad noqotid haddii uu toobad keeni waayo saddexdaa cisho gudahood xad ahaan baa loo dilayaa marna inuu noolaado lama ogola adduunyada dusheeda taariku salaad inuu ku noolaado diintu ma ogola waa loo itaal waaye hadda oo sharcigiio si kaamilo la isugu xukumayaan jirine ku ceeshi maayo adduunyada dusheeda nolol iyo cabid iyo taran iyo shaqo iyo labis iyo xarnago waa uga dhamaatar shareecada islaamka hadduu toobad keeni waayo saddexdaa cisho salaadii hadda ma inkirsanaa waa qirsan yahay laakiin wax liitu ku meeraysanaya allahay soo hanuuniyo wallaahi waa khaldanahay waan tukanayaa caynkaasuu leeyahy saddex cishaa lagu qabtay baa la odhanaya saddexdaa cisho hadduu ku tukan waayo maryaha daahirsan waayo oo salaadii la iman waayo yuqtalu xaddan xad ahaan baa loo dilaya xad sharciya laga oofinayaa sida caadiga muslimiinta loo aaso ma markaa isaga loo aasaya dee gaal markaa ma aha muslim caasiya murtakibu kabiira dembi weyn ku dhacay ayuu noqonaya labadaa qowl bay culimadu sheegaan risaaladan aan u nimaadno haddaba bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad ilaahay baa iskale alle iskiibuu horta u mahadsan yahy waa axad hadiya gooraale mahadsan nicamka uu ina siinaya faraha badanna ilaahay waa ku mahadsan yahy waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhibta wanaagsan ee dambe dadka alla ka yaabka abaa ah iskale walaa cudwaana colaad iyo iyo maxaan ku ihahdaa dhibaato korkooda maaha ilaa calى الظaalimiin kuwa daalimiinta a ah mooyaane wالsalaatu amaan wasalaamu nabadgelyo calى khayr اlbariya kii makhluuqa ilaahay axadkii ugu khayr badnaa korkiisa allaha yeelo wa afdal اlbashariya basharka qofkii ugu fadli badnaa bani aadamka ah waa nabiyina muxamed wa calaa aali aalkiisa korkooda allaha yeelo wa saxbihi saxaabadiisa ajmaciina dhammaantood amaa bacdu intaa kadib yaa taarik asalaa qofkii salaada ka tegayo kayfa abda'u xadiiii kayfa sidee abda-u ku bilaabayaa xadiiii warkayga macaka adiga aan kula hadlayo sidee kuula hadlaa waxaan ka fekeraya o isweydiinayaa saan kuula hadli lahaa salaad la-aantaada alla ka fogaanshahaaga cibaado xumidaada sidee kuula hadlaa waqad qaطacta adigoo gooyay kula silatin xidhiidh walba baynii wa baynaka aniga iyo adiga noo dhexeeya ile xero islaamba kuma jirtid wamaada aquulu laka maxaan ku idhaahdaa bal maxaan ku odhan lahaa bal ii sheeg wa biayi ariiqatin qaabkee baan ukhaatibuka kugula hadlaa bal qaabkee kuula hadlaa ma qaab muslim baan kuula hadlaa ma qaab gaal baan kuula hadlaa ma gaal qaab munaafiq baan kuula hadlaa inaad tahay ma inaad tahay muslim caasiya baan kuula hadlaa bal xaggee kuugu soo hagaagsadaa arrinkaaga waa lagu wareersan yahay muslim iyo gaal waxaa tahay waa laysku hayaaye balsee kuula hadlaa taariku salaado a ukhaaibuka ma waxaan kugula hadlaa bitargiibi rajogelin aan ku rajogelinaya ilaahay naxariistiisa waroy tuko war salaada jannaa lagu helaa war dembi dhaaf baa lagu helaa waa caynka kan ma rajogelin baan kugula hadlaa am amase usallitu calayka waxaan kugu diraa oo kugu sallidaa siyaaa tarhiibi siyaatu tarhiibi cabsigelin dhangadaheeda iyo shaabuug cabsigelina miyaan kugu dhuftaa ahlu naar baa tahay gaal baa tahay diin kuma jirtid haddaad dhimato caawa lagugu tukan maayo lagu aasi maayo lagu kanfi maayo ma sidaasaan kuula hadlaa mise si rajagelin leh baan kuula hadlaa yaa taarika salaati waroy taariku salaadow maadaa tadunnu maxaad u malaynaysaa nafsaka naftaada hal anta mustaqnin adigu ma kaaftoontaa oo ma ka deeqtoontay can rabbika rabbiga ilaa hada alxad ilaa xadkan aad gaadhay inaad isu bogto salaad la'aan sujuud la'aan wayse la'aan cibaado la'aan alladii xadkaasoo yamnacuka kuu diiday min asujuudi sujuud aada u sujuuddo likhaaliqika allihii ku abuuray wa faatirika allihii abuurkaaga bilaabay isagoo cidna aan ka eegan hal wasala bika hal wasala miyuu gaadhay bika adiga alkibru kibirkuma wuxuu kula gaaray ila alanafati santaag aad ka santaagto min alwuquufi istaagid bayna yaday rabbika rabbiga inaad ishortaagto mutadallilan adigoo ilaahay isu dullaynaya khaashican adigoo khushuucsan warma waxaad ka kibirsan tahay oo kibirku kula gaaray inaad oo iskala weyn tahay intaad weysaysato sijaayadii dhigato allahu akbar inaad tirahdo ilaahay is hortaagto ma iskala weyn tahay haddaadan iskala weynayn maxaa kuu diiday ilahay inaad is hortaagto u foorarsato u sujuudo maxaa kuu diiday alle wuxuu yihi yaa ayuha alinsaanu qofkii bani aadamka ahaayo bal u fiirso yaa ayuha alinsaanu qofkii bani aadamka ahaayo maa garaka maxaa kugu dagay oo kugu khatalay oo kugu taag oo kugu diray rabbaka rabbiga ma garaka birabbika rabbigaa maxaa kugu diray rabbigii alkariimi wanaagsanaa alladii axadka khalaqaka ku abuuray fa sawaaka ku simay fa cadalaka ku toosiyey bal saad u abuuranta eeg yaasaa kuu toosiyey allah subxaanahu wa tacaala haddii bal ka waran labada gacmood lagu yaryarayn lahaa oo halkaa kilkilooyinka ay joogi lahaayeen luguhuna ku dheedheeraan lahaayeen hadday gacmuhu gacmaha iyo lugaha dhirka la ekaysiin lahaa oo labada gacmood labada canqow ay farahu mari lahaayeen ka war see u socon kari lahayd haddii madaxaaga xaggan loo soo jeedin lahaa qaarka dambe ah qaarkaaga horena xaggan u jeedi lahaa see u socon kari lahayd hal lug oo keliya haddii lagu yeeli lahaa iyo hal gacan iyo hal il ah see u noolaan lahayd sida ilaahay kuu abuuray quruxdeeda bal fiir sida ilaahay kuu abuuray subxaanahu wa tacaala maxaa ilaahay kugu taaga allaha ku simay subxaanahu wa tacaala fii ayi suuratin suuraddii iyo sawirkii uu doonana maashaa uu doono rakabaka kaa rakibay mid cad iyo mid madow mid dheer iyo mid gaaban mid faqiirah mid taajir ah mid lab ah mid dhadig ah sida ilahay bani aadam ku abuura fiiri subxaana wa tacaala yaa taarika salaati warayka salaada ka tegayo alaa taclamu miyaadan ogeyn anna salaata salaadu hiya iyadu aakhiru maa shayka ugu dambeeya inuu yahay salaaddu inay tahay yatashabathu uu ku dhego yamsiku wey bimacnaa yamsik uu qabsadoo ku dhego bihi isaga almar-u qofka bani aadamka ahi min diinihi diintiisa fain dayacahaa qofku hadduu salaadii dayaco faqad dayaca wuu dayacay diinahu diintiisa kullahu dhammaantii waa dayacay waxba uma harsana qaala nebigu wuxu yhi sal la alay wasalam latunqadanna waa la furfuri doonaa oo la furfuri doonaa cural islaami islaamka guntimihiisa waa la furfuri doonaa curwatan guntin curwatan guntin kale ka dambayso oo diintan islaamku markay soo degtay siday ahayd bay ku noqon doontaa wey xadiiskan waxaa la micno ah xadiidka odhanaya bada'a alislaamu gariiban wa sayacuudu gariiba fatuuba lilguraba islaamnimadu waxay ku bilaabatay gariibnimo salaad lama aqoon soon lama aqoon saka lama aqoon tawxiid saxa lama aqoon ciddii la timaada waa lala yaabaya socaynka ma marka muddo islaamku joogo oo aakhir zamanka la gaaro tacaaliimtii islaamka iyo sharaa'icdii islaamku way furfuran doontaa waxaa laga tegi doonaa sakada waxaa laga tegi doonaa soonka waxaa laga tegi doonaa salaada waxaa laga tegi doonaa xajka marba xubin baa laga tegi doonaa oo saasaa dadku uga tegi doonaa sida maantaba in badan oo ina ka mid yihi oo salaada uga tagtay waana isla quman yihiin waa nool yihiin waa cabayaan waa cunayaan waa soconayaan dad ka yaal dadka dhex jooga wey inay wax xumeeyeenna lama aha salaadna ma yaqaanaan soo ma jeedin latunqadanna waa la furfuri doonaa cura alislaami islaamka guntimihiisa curwatan guntin curwatan guntin kale fa kullamaa mar walba oo inqadat ay furato curwatan guntini tashabaha way ku dhegi doonaan annaasu dadku bilatii midda taliihaa xigta bay qabsan doonaan fa faawaluhunna guntinta u horaysa naqdan furitaan ay dadku intay furaan ka tagaan oo weydaartaan alxukmu waa xukunka dadku xukunkay ka tegi doonaan kitaabka ilaahay wax isku xukumayaaba iska yar wax dhaqan oo lagaga dhaqmayo dastuurka diiniga ah kitaabkaa sharciga baan u jeedaa ma jirto wax isku xukumaya dhaqan iyo xeerbeegti iyo wax la yidhaahdo caadooyin iyo baa loo guuraya islaamka waa laga tegi doonaa wa aakhiruhun guntimaha midda u dambaysa asalaatu salaada wey salaadana waa laga tegi doonaa maanta meel xukunka islaamka kitaabka ilaahay boqol kiiba boqol laysku xukumo adduunyada ma jirto meelo waa jirtaa wax laysaga xukumo laakiin ilaahay kitaabkiisa boqol kiiba boqol laysku xukumo may jirtaa ma jirto salaadii baa laysugu soo dhaadhacay iyadina dad badan baan tukan xadiiska waa saxiix ibnu xibaan baa wariyey albani wa saxiix ya taarika asalaa kii salaada ka tegayo alaa talamu miyaadan ogeyn ana man taraka asalaa qofka salaada ka tega mutacamidan kas uga taga faqad bari'at inay beri ka tahay oo dibada ka joogto minhu xaggiisa dimat llahi maganta ilaahay ilaahay magantiisa kuma jiro maxaa looga jeedaa badbaadada ilaahay iyo alle hanuunkiisa alle gargaarkiisa toosintiisa dhaqaalayntiisa gaarka ah ka warqabkiisa xifdintiisa kaasi waa ka qatan yahay banaankaasuu shaytaan iyo shar buu dibadda u yaallaa dimo ilaahay iyo ballan magantiisa kuma jiro qaala nabig wuxu uhi sal alla alay wasalam laa tushrik billah war qof yow alla shirki ha u samayn wa in cudibta haba lagu cadaabo wa xuriqta ha lagu gubo haddii la rabo haddii la rabo ha lagu cadaabo ha lagu gubo ha ku gaaloobin ilaahay dabka u adkayso oo u adkayso maxaan ku idhaahdaa cadaabka u adkayso islaamnimadiiyo iimaanka ku dhimo aic waalidayka labadaada waalid adeec wain in akhrajaaka haba kaa saareen min maalika xoolahaaga ha kaa saareen wa min kulli shayin iyo shay kasta shaygaasoo huwa isaguba laka adiga kuu sugnaaday wax kastoo aad leedahay ha kaa qaateene waalidka adeec walaa tatruki salaata salaada ha ka tegin mutacamidan ukas ha uga tegin maxaa marka ka baxaya ukaski haddaad halmaanto ama aada seexato dee dhib male taas kas ha uga tegin fa ina man taraka salaa qofka salaada ka taga mutacamidan ukas uga taga faqad bari'at beri bay ka tahay minhu xaggiisa dimat maganta ilaahay ilaahay magantiisa kuma jiro qofkaas shar iyo shaydaan buu banaanka u yaal abaraani ba xadiiska soo taale albani waa xasan buu leeyahy ya taarik salaa maadaa baqiya laka maxaa kuu haray min alislaami islaamnimadii maxaa kaaga haray waqad taragta walxaal qad taragta salaata salaadiiba aad ka tagtay maxaa kuu haray ya taarik salaa alaa taclam miyaadan ogeyn ana salaata salaadu hiya iyadu camuud lislaam islaamka tiirkii uu ku taagna inay tahay wa fustaat liimaan iyo tendhadiisi inay tahay miyaadan ogeyn ya taarik salaa alaa taclam miyaadan ogeyn ana tarka salaati kufrun salaadoo laga tagaa inay gaalnimo tahay wa shirkun shirki inay tahay wa dalaalun baadinimo inay tahay qaala nebigu wuxu yhi sal alay wasalam bayna arajuli qofka waxaa u dhexeeya iyo wa bayna shirki shirkiga iyo walkufri kufriga tarku salaati salaada ka tegisteeda rawaahu muslim qaala nebigu wuxu yhi sal alay wasalam alcahdu ballanka alladii ballankaasoo baynanaa annaga iyo wa baynahum gaalada noo dhexeeya asalaatu weeye faman tarakahaa faqad kafara qofkii salaada ka tegay waa gaaloobay akhrajahu axmed wtirmidi wasaxaw albani qaala cumar bn khaaab cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu ama inahu arrinku waxa weeye laa xada nasiib ma leh liaxadin qof nasiib kuma laha fi lislaami islaamnimada gudaheeda qofkaasoo adaaca salaata salaada dayacay wax nasiiba kuma leh islaamnimada dhexdeeda wa qaala ibnu mascuudin cabdullahi ibn mascuud wuxuu yidhi man taraka salaata qofkii salaada ka taga falaa diina lahu diin ma leh qofkaasi wax diina oo nool ma jirto wa qaala cabdullahi ibnu shaqiiq wuxuu yidhi raximahu llah waa nin taabici ah kaana asxaabu rasuuli illah saxaabadii waxay ahaayeen sal allahu alayh wasalam radia allahu canhum laa yarawna kuwa aanu arag shay-an wax cibaadaadka ka ah tarkuhu ka tegidiisa qofku ka tago kufrun gaalnimo uma arki jirin hayra salaa salaada mooyaane wa qaala ibraahimu nakhaci ibraahim ibnu yaziid annakhaci raximahu llah waa taabici wuxuu yidhi man taraka salaata faqad kafar salaada qofkii ka taga waa gaaloobe wa qaala alimaamu dahabiyu raximahu llah muahiru salaati salaada qofka dib u dhiga can waktihaa waktigeeda dib uga dhiga saaxibu kabiiratin dembi weyn saaxiibkii weeye dambi weyn saaxiibkii weeye waman tarakahaa qofkii ka taga bilkuliya guud ahaan guud ahaanba ka taga kaman sida qofkii wadalika tusaaluhu kaman zana mid zinaystay oo kale wa saraqa mid waxaday buu kula mid yahay watarka wa taraka ka tegay wa tarku kullu salaatin salaad walba ka tegisteed aw tafwiituhaa maxaan ku idhahdaa ama ka tegisteed oo salaadii oo la baylihiyo kabiiratun waa dembi weyn fain facala dalika qofku hadduu sidaa yeelo maraatin cadiida marar dhowr ah hadduu sidaa yeelo fa huwa isagu min ahli lkabaa'ir dadka dembiyada waaweyn galay buu ka mid yahay ilaa an yatuuba inuu toobad keena mooyaane fain laasama hadduu laasimo oo daa'imo tarku salaati salaada ka tegisteeda hadduu daa'imo fa huwa isagu min alakhsariina kuwa khasaaray buu ka mid yahay alashqiyaa ayaanka daran almujrimiina ay mujrimiinta ah yaa taarika salaa alaa taclam miyaadan ogeyn anna tarka salaa salaada ka tegisteedu iyo watahaawun sahashi la sahashado bihaa iyada nifaaqun munaafiqnimo inay tahay qaala tacaala ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ahi yukhaadicuuna allaha ilaahay bay dhagrayaan oo khiyaamaynayaan aadana intay ka tageen bay alla usoo tallaabeen wa huwa ilaahayna khaadicuhum isagaa dagayo khiyaamaya tota ay dhigaan tu ka weyn buu alla u dhigaya waidaa goorta qaamuu ila salaa salaaday isu taagaan qaamuu way istaagayaan kusaala iyagoo wahsanaya yuraa'uuna annaasa dadka istustusaya walaa yadkuruuna allaha alla xusi maayaan ilaa qaliila wax yar mooyaane wa qaala nabig wuxu uhi sal la alay slam athqalu salaati salaad waxaa ugu culus cala lmunaafiqiina munaafiqiinta dushooda salaat lcishaa cishaha salaada la tukado iyo wa salaatu lfajri salaada fajrka la tukado walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa labadaas salaadood wixii ku sugan oo ajara la atowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan gurguurashaba ha ku yimaadeen gurguurashaba ku yimaadeen muttafaqu caleyh ara'ayta bal ka waran yaa taarika salaa qofkii taarika salaadka ahaayo ana almunaafiquuna munaafiqiintu kaanuu waxay ahaayeen ara'ayta ma og tahay qofkii munaafiqa ahaayo taariku salaadka ahaayo almunaafiquuna munaafiqiintu kaanuu yusaluun inay ahaayeen kuwa tukada lakin walaakina mase yeeshe yusaluuna riyaaan istustus bay u tukanayaan wa anta adiguna laa tusalli abadan abidkaada ma tukanaysa kuwaa la eedaynayee la haysto waa tukanayeen laakiin waxbaa ka khaldanaayo istustus bay ahaayeen meesha fog la gaadhsiiyey bal kaan tukanayn ka war soo kama sii foga isaguna weeyaan yaa taarika salaati salaada kii ka tegayo kula alkaa'inaat xog rasmiga ah lagu siinaya wax kastoo dunida dusheeda jooga ama ciriya dhulba ku maqani kaa'inaat kuwaasaa la yidhaahdaay tasjudu lirabbiha rabbigeed bay u sujuudaa ilaa anta adiga mooyaan adiga aan tukanayn mooyaane dhammaan makhluuqaadkan kuu muuqdaa allay u sujuudayaan qaala tacaala alam tara miyaadan ogeyn ana allaha alle subxaanah yasjudu lahu inuu u sujuudo man cidda fi samaawaati ciraryaal gudahood ku jirta iyo wa man cidda fi lardi dhulalyaal gudahooda ku jirta washamsu miyaadan ogeyn qoraxdu allaynay u sujuudo waalqamaru dayuxu alle inuu u sujuudo ma og tahay wاnujuumu xidiguhu alle inay u sujuudaan ma og tahay wاljibaalu buuruhu wاshajaru dhirtu wاdawaabu wax kastoo arlada dusheeda ku socda iyo wa kahiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid ah inay alle u sujuudaan ma og tahay wa kahiirun in badan xaqa waxaa ku habsaday oo ku degay calayhi dushiisa alcadaabu cadaab baa ku degay waa kuwa ilahay cibaadadiisa diiday de cadaab baa ku degay kuwaas sidaa awgeedna kuwii cibaadada ilaahay la daba maray ee makhluuqaadkiisa caabuday ilaahay markuu caqli celinayo la hadlayo wuxuu yidhi laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamari wasjuduu lilaahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun war qorax iyo dayax iyo waxa ha u sujuudina allihii abuuray u sujuuda idinkana idin abuuray subxaanahu wa tacaala waaya maxaa ka dambeeya aayadda waman yuhin illaahu waa dhamaystirka aayadda sheekhu halkaasuu ku ekeeyey qoraalka laakiin aayadda waxay ku dhammaataa waman yuhin illaahu qofka ilaahay dulleeyo famaa lahu min mukrimin wax karaamayn karaa ma jiro cidduu alla dulleeyo yaa karaamayn kara kuu rabo alla toosiyaa kuu rabo alla lumiyaa kuu rabo alle hagaajiyaa kuu rabo alla baadiyeeyaa cid hagaa cid maxaan ku idhaahdaa hagaajin karta male ina allaha yafcalu maa yashaa gabagabada aayadda ilaahay wuxuu rabuu sameeya yucadibu wayarxamu wayagfiru wayucizu wayudilu wayucizu wayudilu wayugni wayufqir wuxuu rabaa alla sameeya subxaana wa tacaala waidaa lam tusalli haddaadan tukan faanta adigu min haaulaai kuwaasaad ka mid ta aladiina kuwaasoo xaqa calayhim alcadaabu uu ku degay baad ka mid tahay yaa taarika asala waxaad raalli ka tahay oo raalli ka noqonaysaa an yakuuna aljamaadu waxa aan nafta lahayne dhagxanta iyo dhirta iyo buurahan iyo waxa kanad arkayso iyo walxayawaanu iyo xayawaanku iyo wasaa'iru lmakhluuqaat dhammaan makhluuqa oo dhani khayran minka inay kaa fiican yihiin wa acqalu kaa caqli badan yihiin war mataasaad raalli ku tahay maxaa ku haysta yaa taarika salaa alaa taclam miyaadan ogeyn ana taarika salaa ka salaada ka tagaa tusiibuhu dhillatu dulli inay ku dhacayo dulli asiibayo waalkhawfu iyo cabsi waalmahaanatu iyo liidnimo yowma alqiyaama qaala tacala alla wuxuu yidhi yowma yukshafu can saaqin wadkur xus rasuulka ilaahay oo ummadda u sheeg oo xusuusi yowma maalin yukshafu lafaydi doono can saaqin dhudhun lafaydi doono waa dhudhunka ilaahay wayudcawna loo yeedhi doono wayudcawna ila sujuudi sujuud loogu yeedhi doono falaa yastatiicuuna kari maayaan inay sujuudaan khaashicatan xaalay tahay mid dullaysan absaaruhum aragyadoodu tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dullinnimo waqad kaanuu waxay ahaayeen yudcawna kuwa loo yeedho ila sujuudi sujuud loogu yeedho wa hum saalimuuna iyagoo nabad qaba oo fayow adduunyada warooy waa diidi jireen aayadda laba tafsiir baa ku jira tafsiirka koowaad wuxuu leeyahay yowma yukshafu can saaqin dadka waxaad u sheegtaa rasuulkii ilaahayow oo ummadda uu ogeysiisaa maalin la faydi doono can amrin cadiim saaqaas marka tafsiir wuxuu ku fasirayaa can amrin cadiim arrin weyn oo aadanuhu la cajabo ka argagaxo ka boqo ayaa aakhira daboolka laga qaadi doonaa tafsiirka labaad baa kasii xoog badan oo rasuulkaaba isagu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ku sheegay oo saaqani waa dhudhunka ilaahay waana sifa min sifaati illaahi daatiya sifaatka ilaahay ee daatiga ah ka mid ah fii saxiixi lbukhaari waxaa ku sugan yakshifu rabbunaa can saaqihi ilaahay wuxuu daboolka ka qaadi doonaa dhudhunkiisa fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina alle waxaa u sujuudi doona nin kastooo mu'mina iyo gabadh kasta oo mu'minad ah wa yabqa man kaana yasjudu fi dunyaa waxaa hari doona kuwii adduunka alle u tukan jiray riyaa'an wa sumcatan istustus iyo ismaqashiis sujuud markay is yidhaahdaan ma sujuudi karaan fayadhabu yasjudu wuxuu doonayaa inuu sujuudo fayacuudu dahruhu abqa dhabarkiisu wuxuu noqonayaa wax isku tolan oo kale birsaa isugu tolan iyo tiir buu noqonayaa ma sujuudi karayo abqan waaxidan buu noqonayaa imaam bukhaari ba xadiidka soo saaray alimaam shawkani tafsiirkiisa markuu aayadda keeno wuxuu leeyahay ida jaءa nahru llahi baطla nahru lmacqil mar haddii aayaddii xadiis fasira la helay cid kale warkeed ba iska daaway maalinta qiyaama maa ashadda maxaa ka adag oo ka daran xasrataka qoomamadaada iyo shallaytadaada idaa mita haddaad dhimato taariku salaadow wa anta taariku salaa adigoo taariku salaad ah wamaa acdama maxaa ka weyn musiibataka balaayada iyo musiibada ku haysata idaa bucita marka lagu soo saaro aakhiro alla hortii wa anta taarikun lisalaa adigoo salaada ka tegay wamaa akbara maxaa ka weyn jurmaka dembigaaga yaa taarika salaa bitarki salaati salaada aad ka tagtay yaa taarika salaa alaa taclam miyaadan ogeyn anna tarka salaa salaada ka tegideedu gaflatun inay tahay halmaamid iyo moganaansho wa qaswatun iyo qallayfiya adayg lilqalbi qalbiga inay u tahay qaala nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam layantahiyanna lawallaahi baan ku dhaartay yantahiyanna way ka joogi doonaan oo way ka joogi doonaan aqwaamun dadyow can wadacihim ka tegidooda ay ka tegayaan aljumucaat jimcooyinka inay masaajida tagaan iyo jamaacooyinka aw amase layakhtimana allahu alle wuxuu xidhi doonaa oo dabooli doonaa calaa quluubihim quluubtooda uma dabeeto layakuunanna waxay ahaan doonaan kuwa ka mid ah min algaafiliina kuwa ilaahay ilowsan rawaahu muslim yaa taarika salaa alaa taclam war miyaadan ogeyn anna taarika salaa taariku salaadku mucadabun inuu yahay mid lagu cadaabi doono fii saqara naarta saqara la yidhaahdo lagu cadaabi doono miyaadan ogeyn taariku salaadkiyo miyaadan taa ogeyn waa anna taarika salaati mucadabun fii saqar saqaraa lagu cadaabi doonaa maca alkufaari wاlfujaari isagoo naarta la geli doona gaalada iyo kuwa dembiyada waaweyn ismac maqal oo dhegayso bal ilaa jawaabi ahli nnaar ahlu naarka jawaab celintooda dhegayso xiina su'iluu marka la weydiiyo maa salakakum tacabkiin ba-ye maxaa idin geliyey fii saqara naarta saqaro war maxaa idin soo geliyey qaaluu waxay odhanayaan jawaabta u horaysa lam naku ma aanan ahayn min almusalliina kuwa tukada ka mid maanan ahayn wa qaala tacaala fakhalafa waxaa daba maray oo ka dambeeyey min bacdihim kuwii wanaagsanaa dabadood rusushii nebiyadii awliyadii ilaahay saalixiintii mu'miniintii khullaska ahaa waxaa ka dambeeyey dunidan khalfun kuwa xunxun adaacu salaa salaadii dayacay watabacuu raacay ashahawaat shahawaadka ee naftooda waxay rabta raacay taariku salaadku waxba ka waaban maayo hadduu qofku salaada ka tago waa sinaysanayaa filimada xunxun buu daawanayaa waxbuu xadayaa waxbuu caayayaa been buu sheegayaa waxbuu khiyaamayaa xumaan oo dhan buu samaynayaa salaadii xakamaha u ahayd ee xajin lahayd ee xumaanta ka xijaabi lahayd ayuu ka tegey waa xarig lamasitaan marka xarig lamasitaan buu qofku noqonaya markaas alla wuxuu leeyahay watabacu shahawaat shahawaatku waa waxa aanay duxi kaa raacayn danina kuugu jirin naftu raacdo oo jeceshahay baa la yidhaahdaa fa sawfa mar dambe ayay yalqawna la kulmi doonaan hayan hayigu waa waadi fi jahanam tog jahaname ku yaala iyo god naareed oo jahaname ku yaalay kuwaasi la kulmi doona yaa taarika salaa alaa taclam miyaadan ogeyn anna tarka salaa salaada ka tegisteedu dulmatun inay tahay mugdi wa halaakun halaag inay tahay wa dalaalun baadinimo inay tahay iyo habow fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiro qofku habaabo qaala nebigu wuxu uhi sal la alay wasalam man xaafada calayha bal xadiiska u fiirsho man xaafada qofka ilaashada oo xafida calayha salaadaha kaanat lahu waxay u noqonaysaa nuuran iftiin wa burhaanan xujo wa najaatan badbaado bay aakhira u noqonaysaa yowma alqiyaama waman qofka lam yuxaafid aan salaadii ilaashan calayha korkeeda lam takun u noqon mayso lahu isaga nuuran iftiin qabriga iyo siraadka midna un loo nuurin maayo walaa najaatan iyo badbaado walaa burhaanan iyo xujo toonna wa kaana wuxuu ahaanayaa yowma alqiyaamati maalinta yowmu lqiyaame maca qaaruuna qaaruun baa safkiisa lagu daraya wa fircawna iyo fircawn wa haamaana iyo haamaan wa ubayi bnu khalafin ru'asaau lkufri waalcinaad gaalada madaxdoodii safkaasaa lagu daraya xaggan maxaa taagan midigta nebi maxamed sal alla alay wasalam iyo ambiyadii kale oo ummaddii tukan jirtay alla taqaanay xawdka ka waraabinaysa oo nebiga ku dabafayshan oo jannada uu u furayo isaguna halkaasuu fircawn iyo gaalo oo dhan shayaatiin safkoodu ku jira halkaasuu indhaha ka mirig mirigsiinaya isagaa diiday adduunyada ilahay inuu sujuudo subxaanah wa tacaala axmed bisnaadin jahid buu ku wariyey xadiiska markaa shawaahidiisi laysu gegeeyo darajadiisu taqriiban xasan ama saxiix hayri buu tegaya hal fahal turiidu ma doonaysaa yaa taarika salaati an tuxshara in lagula soo shiriyo maca aimati lkufri madaxdii gaalada adigoo la socda in lagula soo shiriyo ma rabtaa wa qaadat ljuxuud iyo kuwii ilaahay dafiray hoggaankooda kuwii ahaa alla dafirayaal madaxda u ahaa in kuwaa lagula soo shiriya ma rabtaa wاulmi wadalaal dulmiga iyo dalaalka kuwii madaxda u ahaa yaa taarika salaa alaa taclam miyaadan ogeyn ana tarka salaa salaada ka tegiteedu min akbari اlmasaa'ib balaayooyinka ugu waaweyn inay ka mid tahay wاlmixani ibtilooyinka wاlbalaaya balaayo balaayooyinka inay ka mid tahay allatii taasoo xallad kugu degtay bika adiga balaqaba inaad tahay oo balaayaba kaa maqnayn ma og tahay qof yahow fakayfa bitarki salaati kulliha maxaad um qaala nabig uu sal alay slam alladii tafuutuhu bal xadiikaa fiiri alladii qofka tafuutuhu ay ka tegayso salaat lcasri salaada casaroo keliya qofkay ka tagtay fakaanamaa wuxuu la mid yahay wutira in la gooyey bimacnaa faqada uu waayey ahluhu wa maaluh wutira ay faqada qof waayay ahalkiisa iyo maalkiisu lamidi tusaale aan kugu fahansiiyo qof salaad ka tegay casr hadda salaad oo dhan maaha wuxuu lamid yahay qof aqalkiisii kasoo baxay oo aqalkii kaga yimi aabihiiyo jooga hooyadiiyo joogta walaaladiiyo jooga aqalkiiyo buuxa magaalada usoo dhaadhacay waa laga dabiye waxaa la yidhi hooyadaa dhimatay aabbahaa dhintay dhinte walaaladaa dhinte aqalkii gubay reerkii dam baa lagu yidhi musiibo cadiima sooma taasoo kugu dhacda iyo salaad casaroo keliyo kaa tagta taasoo kugu dhacdaa sahlan baa la yihi so arrin khatara maaha arrin khatar cadiima wey alladii qofka tafuutuhu ay ka tegayso salaat lcasri salaad casaroo keliya fakaanamaa wuxuu la mid yahay watara ay faqad mid waayey oo kale ahluhu wamaaluh rawahu lbukhaari wa macnaa micnuhu waxa weeye watara ahluhu wamaaluhu ay faqada waayey maalahu maalkiisi wa ahlahu reerkiisi wa suliba laga qaatay gacantiisaba laga saaray haadaa kaas ciqaabka caynkaasihi fii man waa qofka faatathu ay ka tagto salaat lcasri faqad salaad casaroo keliya fakayfa maxaad u malaynaysaa bitarki salaati kulliha bal salaadoo dhankii ka tegey ka war yaa taarik salaat alaa taclam miyaadan ogeyn ana tarka salaa salaada ka tegisteedu qalaqun walwal inay tahay qofka ataarku salaadka waa walwaraya markasta wa diraabun deganaan la-aan diraabka waxa weeyaan qofaan xaalkiisu fadhin waa balaanbalsan yahayo isku dhex yaacsan yahay oo qofkaasi xaalkiisu ma fadhiyo wadiiqun iyo cidhiidh fi sadri laabta fi suduuri laabaha laabtiis dhan baa cidhiidhiyoon waa kadeedan yahay wadankun fi lcaysh iyo wadankun cidhiidh fi lcayshi nolosha ka haysata qaala tacaala waman qofka acrada ka jeesta can dikrii diintayda iyo khayrka iyo dikriga ka jeestay qur-aanka fa ina lahu kaasi wuxuu leeyahay noloshan adduunyo maciishatan nolol bankan cidhiidhi ah wanaxshuruhu waa keeni doonaa waa soo shirin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame acmaa isagoo indhalo oo dam ah qaala wuxuu odhan doonaa rabbi yaa rabbi rabbiyow lima xashartanii maxaad ii soo shirisoyo halkan ii keentay acmaa anigoo indha indhala waqad kuntu waxaan ahaa adduunka markaan joogay basiiran mid wax arka qaala alla wuxuu odhanayaa kadalika arrinku waa sidaa atadka aayaatunaa aayaadka yagii baa kuu yimi fanasiitahaa waad ilowday waad ka tagtay fakadalika alyawm tatunsa aniguna maanta sidaasaan kuu ilaawaya saasaan kaaga tegaya bimacnaa nasyaanku waa tarkiyo alla waxba ma ilaawe ana maanta saasaan kaaga tegay fawaa asafaa alla urxumo badana alla xumaan urxumo badana wayaa xasrataa alla qoomamo badana calayka korkaaga yaa taarika salaa taariku salaado kayfa yanqadi zamaan kayfa sideeba yanqadii u dhammaanaya azamaanu waqtigu iyo xilligu zamanku wayanfudu lcumru cimrigaagu u tegayaa wa qalbuka qalbigaaguna maxjuubun uu ka xidhan yahay can rabbika rabbigaa xaggii war see arrintaasi kuu qancisay kayfa takhruju min addunya addunya see uga ambabaxaysaa walam taduq adigoo aan dhadhamin atyaba maa shay kii ugu macaanaa fiihaa addunyada gudaheeda yaale wa ina atyaba maa shayka ugu macaan fi dunyaa addunya gudaheeda yaala huwa cibaadatu llah waa ilaahay cibaadadiisa caza wajal wa dikrihi dikrigiisa wa shukrihi shukrigiisa wsalaati lahu iyo salaad loo tukano ya taarik salaa ayu shayin sheegeeba yucizu calayka ayu shayin yacizu calayka war shayga kuugu ciso badani muxuu yahay ka kuugu ciso badan oo kuugu adag oo kuugu qiimo badani muxuu yahay min diinika diintaada idaa haanat markay ihaanowday oo wax liita noqotay calayka korkaaga salaatuka salaadaada maxaa kuu nool bar waxaad noo sheegtaa maxaa kuugu ciso badan salaadii haddii aad meesha ka saartay alaa taclam miyaadan ogeyn anna man dayaca salaa salaada qofka ka taga kaana inuu noqonayo limaa siwaahaa salaada wixii aan ahayna adyacu mid ka maxaanku idhahdo dayacaad badan hadduu qofku salaadii dayaco wax uu daryeelayaaba ma jirto dad iyo diin iyo duunyo iyo maxaan ku idhaahdaa dal midna ma daryeelay hadduu salaadiiba ka tegay qaala alxasan alxasan albasri raximah llah wuxuu yidhi ya bna aadam ina aadanow idaa haanat hadday hadday liidato oo ihaanowdo calayka korkaaga salaatuka salaadaadu wax liita haday kula noqoto fama ladii famaa muxuu yahay alladii shayga yacizu alayka cize kugule muxuu yahay shayga casiiska kugu agtaada muxuu yahay tub ayuha algaafil tub toobad keen oo alle u noqo tub toobad keen ayuha alghaafilu noqo kii halmaansanaayow ilaa rabbika rabbigaa u noqo qabla an yaatiyaka almowtu geeridu intaanay ku iman wa anta walxaal anta adiguna taariku lisalaa salaada midka tegay aatay tub ilaa rabbika rabbigaaga u noqo taariku salaadow qabla an taquula intaadan odhan ka hor rabbi irjicuunii rabbiyow dib ii celi lacalii maxaad samayn lacallii acmalu saalixan waxaa laga yaabaa camal wanaagsan inaan sameeyo fii ma taraktu wixii aan ka tegay waa cataw iyo cabaad ilaa ayow dib ii celi salaad la-aantu dhibaatada inay leedahay ma aan moodayn waa iga xumaatay ilaahayow alle muxuu odhanayaa fa yuqaalu laka waxaa lagu odhanayaa kalaa ha ka yaabin wila aayaadka sheekh ma soo qorine inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa waa erayo isaga hadlay qof hadaaqay tuug la qabtay tala male soomaalidu ma odhan waa nin la qabtay marka hadaaqa iyo cabatinka iyo catowga iyo cabaadka iyo baryada iyo wax kaa akhrisanaya ma jirto inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa maxaa ka dambeeya wa min waraa'ihi barzakhun ilaa yawmi yubcathuun halkaasuu ku jirayaayo cadaabkaasaa ku soconaya tub ilaa rabbik rabbigaa u noqo qabla an taquula intaadan oran ya laytani alla shallaytadayde qadamtu lixayaati qadamtu maan hormarsado camalan saalixan baad ku qadaraysaa camal wanaagsan alla maan u hormarsado lixayaatii noloshayda tub ila rabbik rabbigaa u noqo qabla an taquula intaadan oran yaa laytani alla shallaytadaydii hoogayge kuntumaan ahaado turaaban ciid oo wuxuu arki doonaa xayawaanka ee ama yeedhaanka adduunyada jooga neefkii neefka leh hardiyey ama wax u geystay baa looga goyn doonaa kunuu turaaban markaasuu alla wuxuu odhan doonaa ciid noqda ciid bay noqon doonaan way baabi'i doonaan markaasuu wuxuu jeclaysanayaa ilaahu maanta yaan waba yaan wax ku daba sidin oon ku qabsan oo ciidba kaa dhiga rasaqana allaahu sheekhu wuxuu yidhi allaha nagu arsaaqo iyo wa iyaaka adiga qof yahow tawbatan saadiqa tawbad run ah wa inaabatan iyo alla u noqod qabla almamaati geerida ka hor wa aakhiru dacwaana ducadeenna u dambaysaa an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi waslem